alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu uljihaad baynu ku soo jiray xadiidka kun iyo saddex boqol iyo afariyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo shan iyo afartan wa can anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam idaa hazaa qaal anas ibnu maalik waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa hazaa markuu duulo bimacnaa u baxo u duulo qaala mid yidhaahda ayuu ahaan jiray allaahumma yaa allaahu allaahow anta cadudii adigu waxaa tahay cududaydii bimacnaa kii ii gargaarayaa tahay wa nasiirii kii ii hiilinayaa tahay bika axuul adiga ayaan markaa aawada yacni markaa u tabaysanayaa oo aan xeelad u samaynayaa yacni dagaalkii wuxuu u baahan yahay xeelad buu u baahan yahay alxarbu khudca yacni dagaalku waa tab marka waxa min alxiila ayaa laga keenay yacni bika axuulu adiga aawada ayaan markaa waxa weeye u tabaysanayaa waan isleeyahay markaa tabta aad cadowga ku jebinaysaba samee wa bika asuulu adiga aawada ayaan cadowga ugu boodaya yacni markaa sayaalku waxa weeyaan markaa waa horarka waata loo isticmaalo bimacnaa cadowga waxaan ugu weerarayaa oo ugu boodayaa saala yasuulu waa ku booday yacni marka adiga sababta baan cadowga ugu boodayaa oo bimacnaa u weeraraya wa bika uqaatil adiga aawada ba'dwasaabiyo ayaan markaa cadowga ula diriraya cadowga ula diriraya oo la yidhahdo ba'du markaa saabiyo wey weji labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo ba'du waa isticaano adaan ku kaalmaysanayaa tabaysiga aan samaynayo cadowga aan markaa doonayo tab inaan ku jabiyo wa bika asuulu adiga ayaan ku kaalmaysanayaa yacnii boodista aan cadowga ku boodaaye weerarayo ee adaan ku kaalmaysanaya dagaalka aan markaa cadowga la dagaalamayo dagaalka aan cadowga la dagaalamayo oo ba'da waa isticaana waa kaalmaysi in ilaahay la tala saaranayo ilaahay la kaalmaysanaayo rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyo tirmidina baa soo wariyey wa qaala xasan wuxuu yidhi waa xadiis xasana weeye sheekh albaani laftiisuna waa saxiixinaya wuxu uhi waa saxiix waxaa laga qaadanayaa yacni baryada markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay baryaayey waayo hadalkan wuxuu dhacayaa ducuu u dhacayaa allaahumma anta cadudii wa nasiirii maaha in ilaahay loo manno sheeganayo maahee waxa weeye waa ammaan ilaahay la ammaanaayo ammaantaasina macno ducaa ka dhalanaysa ducay markaa yani la macno tahay ida asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi athanaa'u xadiiskii sheegaayey ducaau makruub ee muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu ku sheegay qofka kurbaysan ducadiisu inay tahay inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim waa tawxiid iyo ammaan nebiguna ducuu ku magacaabay qofka kurbaysan ducadiisii xadiiskuna intaasaba bu ahaaba a'immadii salafka imaam ka midaa ah la weydiiyey sufyaan bnu cuyayna xaggay ducadu kaga jirtaa baa la yidhi لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماawaaت ورب الأرض ورب العرش الكريم ducada xaggay ka jirta ila nebigu ducu ku magacaabay markaasaa wuxuu yidhi waxa weeye ammaantan ilaahay la ammaanay ayaa ducaa miyaad maqal buui shaacirku hadalku yidhi ya ida asnaa calayka almar'u yowman kafahu min tacarudihi hanaa'u hadduu shakhsigu maalin ku ammaano ammaantuu ku ammaanaa kaga filan baryada uu yani aabbahaa gob buu ahaa deeqsi buu ahaa caynkan buu ahaa sidan buu ahaa macnaha hadalkiisu muxuu dhacaya dee wixii aabbaha lagu bartay ha laga helo ya yani marka ammaantii marka waxay u dhacaysaa yani macno dalab baa iskaga jira macno dalab ayaa marka ku jira marka allahuma anta cadudii wa bika axuulu wa asuulu wa uqaatil marka waxaw barya ilaahay la baryaayo wey saasaa macnuhu dhacay xadiiska kun iyo saddex boqol iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo lix iyo afartan وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس مجعس لورنشري أن النبي صلى الله عليه وسلم وحو أبو موسى الأشعري الشاقي النبي عليه الصلاة والسلام كان وهانشري إذا خاف قوما هدو مركا قول كبقه قال مدي لهذا أيها اللهم إلهيو إلهي حق أهايو إنا نجعلك في نحورهم innaa annagu najcaluka waa kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda qaar ku sugan baannu kaa yeelaynaa bimacnaa sharkooda adigaa nagaga gudban ee teed yaa sharkooda naga dabaal yacni adaannu markaa ku baryaynaa inaad markaa waxaweye sharkooda naga teeddo najcaluka waa kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda ayaanu kaa yeelaynaa bimacnaa mid sharkooda nagaga gudban ayaanu kaa dhigaynaa bimacnaa adaanu ku baryaynaa inaad sharkooda naga teeddo wanacuudu bika min shuruurihim wanacuudu bika waa ku magangelaynaa min shuruurihim shararkoodaannu kaa magangelaynaa gelaynaa in naga magangeli ayaa macnuhu dhacaya rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix wuxuu ku soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey wakadalika sheekh albanina waa saxiixinaya fii saxiixi abi daawuud waa ku saxiixinaya marka xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dikriga uu odhan jiray markuu qolo gaalaa ka baqo walo islaama dee lagama baqaynbe yacni markuu qole ka baqo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim waxaa laga qaadanaya wakhtiyada marka waxaaan cid laga baqo in marka waxa ducada caynkaasa la yidhaahdo ayaa laga qaadanaya itibaacan linabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo afartan wa ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal alkhayru macquudun fii nawaasiiha alkhayru ila yowmi alqiyaama rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam alkhayru fardaha macquudun waa lagu guntay ama waa lagu xidhay fii nawaasiiha foodaheeda waxaa lagu xidhay alkhayru khayr baa lagu xidhay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo foodaha fardaha khayr baa lagu xidhay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay fardoo dhan looma jeedo waxaynu soo aragnay xadiiskii u qaybinayay fardaha saddexda qaybood u qaybinayey mid dembi laga helaayo iyo mid ajar laga helaayo markaa dee mid baa jirta markaa waxaweeye fardaha qaarkood oo markaa waxaweeye istus iyo yacni waxaweeye faanfaan iyo yacni waxaweeye dulmi iyo wax la mida markaa loo haysto kuwa noocaasoo kalaa dee khayr kuma xidhna dembi baa laga qaaday marka waxaa loo jeedaa fardaha jihaadka ee yacni markaa lagu jihaadaayo ama jihaadkii u xidhan ama jihaadkiiba lagu galay amaba u xidhan oo u taagan oo sidaa loogu talagalay kuwaasaa khayr foodaheeda lagu xidhay marka waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga ayaa caam ah macnuhuna khaas buu u dhacayaa oo fardaha waa kuwa khayrka loo isticmaalayo khayrka u xidhan ama markaa lagu jihaadaayo kuwaasaa loo jeedaa bacdu ahlicilmi oo yidhi waxa weeyaan waxay suuroobi kartaa in la yidhaahdo si caamay markaa waxa weeye ugu xidhan tahay laakiin ka dembiga loogu talagalay si caariday markaa uga baxday sidaa u tawjiihiyena waa jirtaa laakiin sida hore ayaa fiican khayrkana waxaa looga jeedaa alkhayru alaajil aw alcaajil khayrka soo degdegaya iyo khayrka markaa dambaynaya labadaba khayrka soo degdegayana waxa weeye waa markaa in lagu guulaysto iyo in markaa fur iyo khaniimo lagu helo waa khayru waa khayrka soo degdegaya alkhayru waa sawaabka aakhiro iyo jannada markaa in lagu helayo xadiiska dambe ee ku xiga ayaana sii caddaynaya xadiiska kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo afartan wa can curwata albaariqiyi radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal curwata albaariqi waxa uu sheegay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru ila yowmi alqiyaamah alkhaylu fardaha macquudun waa lagu guntay ama waa lagu xidhay fii nawaasiiha foodaheeda waxaa lagu xidhay alkhayru khayr baa lagu xidhay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo alajru waalmaghnam yacnii khayrka lagu xidhay huwa alajru ajarka weeye waalmaghnamu iyo haniimada weeye yacni furka gaalada laga furanayo marka waxa bannaan inaad mubtada u qadarto waxa kaloo bannaan alkhayru inaad ka beddesho ayaa markaa bannaan oo aad tidhaahdo alkhayru macquudun fii nawaasiiha alajru waalmaghnam oo khayrka laga beddelayo marka saas yadaa weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa khayrka lagu guntay fardaha ayuu fasirayaa fooddeeda lagu guntay yacnii khayrka laga yeelay fardaha oo foodahooda lagu guntay ayuu xadiidkani fasirayaa oo inuu marka uu yahay fur gaalada laga furto oo khaniimo lagu helo iyo guul guushana way iskaga laran tahay maadaama ciidanku hadduu khaniimo helo yacnii waxaa ka laasimaysaa inuu guulaystay waayo ciidan jabay khaniimo ma helo caadatan sida la yaqaanno ciidanku hadduu jabo dee fur iyo haniimo heli maayo yacni khaniimo heli maayo marka waxa weeye kaasi waa alkhayru alcaajil alkhayru alaajilna wuxuu noqonayaa ajarkiiyo sawaabka aakhire ayuu noqonayaa marka waxaa laga qaadanayaa farduhu siday markaa u fiican yihiin baa laga qaadanayaa jihaadkana si gaar ah yacni loogu ammaanay in jihaad lagu galo khayl waxaa loogu magacaabay fardaha alkhayl likasrati khuyalaa'iha isqaadqaadka badan ay isqaadqaaddo si xarraga le bay markaa u dhaqdhaqaaqdaa yacni siday u dhaqdhaqaaqayso u socsoconayso yacni si aad u yani markaa qurux badan oo xarraga leh ayay marka isu qaadqaadaa marka khuyalaageedu inuu badan yahay iyo isqaadqaadkeedu ayaa loogu magacaabay alkhayl loogu magacaabay xadiidka kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo afartan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam man ixtabasa farasan fii sabiili illaahi iimaanan billaahi wa tasdiiqan biwacdih man ixtabasa ku kastoo xidha farasan faras xidha fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah faras u xidha iimaanan billaah rumaynuu ilaahay rumaynayo daraaddeed u xidha wa tasdiiqan biwacdih iyo rumaynuu rumaynaayo ilaahay ballanqaadkiis uu rumaynaayo aawadeed u xidha oo la yidhaahdo waa mafcuulun lahu labaduba mafcuulu min ajlih oo saa loo fasiro amaba xaal loo fasiro oo la yidhaahdo iimaanan billaah ay xaal markaa mu'minan billaahi ilaahay xaal uu rumaynaayo uu xidho wa tasdiiqan biwacdihi ay wa musaddiqan biwacdih iyo ballanqaadka ilaahay uu ballanqaaday ee jannaadka uu ballanqaaday iyo sawaabka wanaagsan iyo raalli ahaanshaha cidda jihaadka markaa gashaa yacnii u ballanqaaday iyadoo mu'miniin ah ilaahay dartiina uga jeeda xaaluu rumaysan yahay yacni markaa faraska xidha marka in xaal laga dhiga iyo in mafcuululahu laga dhigana labada waxa markaa fiican wejiga mafcuul fiican sababtu waxay tahay masdarka in xaal loo laqbeeyo xaal markaa laga dhigo maca kasratihi laysa biqiyaas iyadoo lala qabo inuu fara badan yahay haddana waxa weeye qiyaas ma aha wa masdaru munakkarun xaalan yaqac bikasratin ka zaydun talac culammadu waxay yidhahen maca kasratihi qiyaas maaha bay yidhahdeen oo qiyaasi maaha marka aanu qiyaasi ahayn xagga marka waxa weeye kale waxa ka fiican wejiga marka mafcuululahuga waayo mafcuullahuga yacni markaa masaadirta sidan ku timaadda ee qalbi weliba ku saabsani waxa weeye inay marka mafcuullahu noqotaa waa qiyaas marka wejigaas ayaa sii awlaysan mafcuullahuga fa ina shibacahu wuxuu ka dhargayaa wariyahu iyo biyaha uu ka cokanaanaya wa rawthahu iyo saaladiisa wa bawlahu iyo kaadidiisa intaba xasanaadka laga helayaa iyaga daatadoodii maahe waa xasanaadkoodii baa loo jeedaaye fii miisaanihi yowma alqiyaama miisaankiisa xasanaadkay ku sugantoo loogu biirinayaa maalinta qiyaame rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey ashibac marka shiinka la hoos dhigo yacni ba'dana la kordhigo waxaa la yidhaha maa yushbacu bihi wixii lagu dhergaa lagu yidhahdaa wixii lagu dhergaayo ee wax dherginaya ayaa la yidhahdaa shibci lafteedana in loo dabdiyo waa dhici kartaa inkastoo dabdun bilxuruufi wejiga la hormariyey wejigaa yahay waayo ficli yacni markaa waa suuroobi kartaa marka wejigaana in loo dabdiyo laakiin culammada markaa in badan waxay ku kaaftoomeen yacni markaa dabdun bilxuruuf in shiinka la hoos dhigo ba'dana la kordhigo wariyahu waxaa loo jeedaa biyihii uu ka cokanaanayey rawiya yarwaa riyan yacni waxa weeye biyihii uu ka cokanaanayey ee uu ka oombeelayey ayaa markaa laga tilmaamaya wa rawthahu waa saaladiisii ama waxa weeye faantadiisii weeye yacni markaa uu dhigayey iyo kaadidiisii waxaa loo jeedaa intaba xasanaadka laga helayo ayaa miisaanka xasanaadka loogu biirinayaa laakiin lagama tilmaamayo daatadii yacni kaadida iyo saalada iyo in loo saarayo laftoodii looma jeedee sawaabkoodii iyo ajarkoodii baa loo saaraya baa laga tilmaamaya rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa faraska ilaahay dartii loo xidho jihaad loogu talagalay in marka iyadoo rumayn uu ilaahay rumaysan yahay daraaddeed uu xidhay iyo wacdiga ilaahay iyo ballanqaadka ilaahay yacni kalsooni uu ku kalsoon yahay daraaddeed uu u xidho in wax allo waxa marka aasaartiisa iyo raadadkiisa iyo kaadidiisa iyo saaladiisa iyo markaa waxa uu ka dhergaayo iyo waxa marka uu cabbaayo dhammaan xasanaad baa looga dhigayaayo waxaa loo saaraya miisaanka loogu biirinaya miisaanka ayaa loogu biirinaya xadiis kale weynaga kusoo aragnay waxay daaqaysoo dhan iyo intay maraysoo dhan in marka waxa weeye marka uu xasanaad iyo ajar ka heliyo xataa hadday marka waxa weeyaan yani markaa ay yacni yaro baxsato oo dabeed marka waxa weeye ay xoogaa soo jiirayso oo meelo ay soo daaqdo aan ugu talagelin xataa inay daaqdo ajar baa looga qoraya ajar ayaa looga qoraya taana waxaa laga qaadanaya fadliga jihaadku siduu u weyn yahay ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo konton wa abi mascuudin radia allahu canhu qaala jaaa rajulun ila anabiyi sala allahu aleyh wasalama binaaqatin makhtuuma abi mascuud waxa uu sheegay abu mascuud albadri qaala wuxuu ihi ja'a rajulu nin baa yimi ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga intii ka ahaatuu u yimi binaaqatin wuxuu ula yimi oo u keenay hal hashaasoo makhduumatin yacni hoggaan markaa ku hoggaansan oo hoggaan ku xidhan yahay makhduuma yani waxaa lagu xidhay hoggaan baa lagu xidhay fa qaala wuxuu yidhi haadihi fii sabiili illah haadihi tani fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah ayay ku sugantay oo jihaadkan ugu talagalay faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi laka biha yowma alqiyaamati sabcu mi'ati naaqa laka biha waxaa kuu sugnaaday biha ay beddelahaa beddelkeeda waxaa kuu sugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaame sabcu mi'ati naaqa toddoba boqol oo halaad ayaad maalinta qiyaame ajar ku helaysa yacni waxa weeye sawaabka lagu siinayo ayaa wuxuu noqonayaa yacni markaa toddoba boqoloo halaad markaa toddoba boqol baa lagugu dhufanaya kulluhaa makhtuuma oo dhammaantood ay hoggaansan yihiin oo hoggaan ku xidhan yahay yacni tan hoggaan baa ku xidhnaa soo maa toddobada boqolee halaad ee markaa sawaabkii ajarka lagu siinayana iyaguna saa si la'aag ayaan xataa hoggaanku ka maqnay oo hoggaanku ugu xidhan yahay rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay jihaadku oo wixii jihaadka lagu bixiyo in toddoba boqoloo goor la labanlaabayo taana axaadiis mutacadida ayaa ku soo aroortay oo xadiiskani ka mid yahay wakadalika qur'aankana waa laynoogu sheegay kamasali xabbatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba yacni marxii jihaadka lagu bixiyo in waxauu ka dhigan yahay sidii xabbad markaa waxa weeye yar oo badar ah ama raashin ah oo la beeray oo dabeed soo baxday geedkii sabuulla bixiyey toddoba xabboo sabuula soo saaray mid walba boqol xabba saaran tahay toddoba boqol lagu dhuftay waa toddoba boqol wey yacnii intaasaa loo labanlaabay marka waxaa laga qaadanayaa fadliga uu jihaadku leeyahay ayaa markaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo konton wa can abi xamaadin wa yuqaalu abu sucaadin wa yuqaalu abu asadin wayuqaalu yuqaalu abu caamirin wa yuqaalu abu camrin wa yuqaalu abulaswadi wa yuqaalu abu cabsin kunyada xoogaa markaa la ysku khilaafo yacni kunyooyin yacni kala duwan baa laga sheegay kunyooyin kala duwan ayaa markaa laga sheegay waa toddoba kunyo cajiib culamadu horta way sheegaan cid markaa yidhaahdaan man tacaddadad kunaa ama markaa waxa man kasurat kunaa miday ay kunyooyinkiisu farabateen yacni shakhsi baa waxa dhici karta hal kunyo inaanu lahayn ee kunyooyin badan oo kala duwan uu leeyihi ta noocaasi way dhici jirtay laakiin hadda tani waxa weeyaan markaa dee waa aad bay u badantay waa toddoba kunyo weeye sababtuna waxay tahay waxaa laga yaabaa inuu carruurtaa markaysaa mid walba uu dhalay oo markaysaa magacyadaas marka carruurtiisu ay kala lahaayeen mid walbana kunyo ka dhigtay xilliyo kala duwan ya muddo markuu kunyada markaa ku socdo yacni mid kale haddana kunyada la baxa marka intaba adigu waa la yidhaahdaa buuli aw qiila lama odhan wa yuqaalu wa marka waxay ku tusinaysaa ciddii kunyadiisu tacadudaysay inuu ahaa waayo waawgu liljamci buu faa'iideynaya cuqbata bni caamirin aljuhaniyi radia allaahu canhu oo cuqba oo ina caamira ahaaday qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wahuwa yaquul wa huwa cala almimbar waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa cala almimbari waalxaal huwa isagu cala almimbari mimbarka korkiisa uu ku sugan yahay yaquulu xaaluu odhanayaan maqlay wa acidduu lahum ma istatactum min quwa yacni qaybta aayadda ka midka ah ayuu akhriyey aayat alanfaal ka midka ah wa acidduu diyaarsada lahum lahum cadowyada gaalada u diyaarsada ma istatactum waxaa kari kartaanoo min quwatin xoog ah u diyaarsada waxaa xoog awoodi kartaan u diyaarsada dabeed markaa nebigu muxuu yidhi hadalku yidhi waa kan alaa ina alquwata aramyu hooyaay ama baraarugaay alaa ina alquwata baraarugaay ina alquwata xooggu alramyu waa ganitaanka weeye wax la ridaynaayo ama la ganaayo alaa ina alquwata alramyu yacni baraarugaay yacni markaa xooggu yacni waa markaa ganitaanka weeye alaa ina alquwata alramyu saddex goor buu ku celiyey yacni markaa xooggu waa markaa ganitaanka weeye tawkiidaadna waa la geliyey la adkaynayo ya in jumla ismiya laga dhigay in waxa weeye markaa darafka kale yacni laga dhigay khabarkana isim laga dhigay in waxa weeye markaa quwada markaa la geliyey al la geliyey oo alramyu quwa keliya lama odhan ya arramyu inta la ibtidaysto yacni markaa lama odhan alramyu quwa ya lama odhan ee waxa markaa waxa weyaan yani maal baa la geshay markii dambena quwada ayaa la soo hormariyey oo alquwata alramyu ina alquwat innana waa la geliyey marka tawkiidaad badan baa markaysaa la geliyey xagga kalena waa lagu celceliyey waa lagu celceliyey rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey aayadda ilaahay wuxuu amray inay muuminiintu u diyaargaroobaan cadowga gaalaad la dirirkay la dirirayaan oo la dagaalamayaan oo xoog ay u diyaarsadaan wa acidduu lahum ma istatactum min quwa yacnii markaa xoog u diyaarsada waxaa kari kartaan qadar alistitaaca quwadiina nebigu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam ramyiguu ku fasiray ahlucilmigu waxay yidhahdeen quwadu way markaa fara badan tahay ee waxaa loo jeedaa ramyiga kuma gaar ahaa ee waxaa laga tilmaamayaa ramyigu ama ganitaanku waa ugu muhiimsan yahay ayaa laga tilmaamaya waa sida loo yidhi alxaju carafa xajku waa carafa dee xajku carafa kuma koobna arkaan kaluu leeyahay oo lagama maarmaan ay tahay xajkii in lagula yimaado oo lagama maarmaan ay tahay xajkii in loola yimaado oo lagu daro marka waxa weeye xajku markaa ma ah oo keliya yacni wuquufka carafa keliya ma ah laakiin waxaa laga tilmaamaya arkaantiisa wuu ugu muhiimsan yaha laga tilmaamaya waa ahamu arkaani arkaantiisa waa ugu muhiimsan yahay ayaa looga jeedaa alxaju carafa markuu nebigu odhanayo calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa quwada aayadda lagu sheegay waxa ugu muhiimsan oo ugu weynaansho badan oo ugu waxtar badan waa ganitaanka markaa weeye iyo riddada yacni marka wax la ganaayo taas in la barto yacni markaa weeyaan marka ganitaankana wax allo wixii la ridaa soo gelaya xataa waxyaalihii waagii hore aan jiri jirin ee soo kordhay yacni hadday tahay waxa weeye markaa rasaasaha la ridaayo hadday tahay waxa weeye markaa yani madaafiicda la ridaayo hadday tahay sawaariikhda la ridaayo kullu daalika waxay soo gelayaan ramyigii bay soo gelayaan yacni ramiga waa lafdi marka waxaa saalix ah wax kastoo la gano yacni wixii wakhtigaa jiray iyo waxa aan jirine soo kordhay mid walba waa lafdi marka waxaan cammimaya markaa weeye waa lafdi marka waxaa mid walba ramyigii waa ku rumoobaysa marka waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal quwadu taa kuma gaarahee waxaa loo jeedaa quwada waxa ugu muhiimsan ramyigaasaa ugu muhiimsan baa laga tilmaamaya taasna waxaa ka imanaysa ramyigii in la barto iyo sida marka waxaweye riddada iyo sida marka waxaweye wax loo liishaamo yacni ashyaada noocaasa in la barto noocyada markaa hubabkana lagu tababarto dadka muslimiinta ahi inay ku tababartaan inay muhim tahay ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo saddex boqol iyo koob iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo labiyo konton wa canhu yacni cuqbata bna caamir waxa uu muslim ka soo wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyhi wasalam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay satuftaxu calaykum araduun satuftaxu calaykum waa laydin furi doonaa oo waa furan doontaan araduuna arlooyin baa furan doontaan yacni ra'du way kor dhigan tahay araduuna aradiina marka waxa weeye xaalatu nasbiya xaalatu jarna waa aradiina marka waxa weeye xaalatu rafca ay joogtana waa araduuna yacni markaa weeye allele haddii laga tegi waayo wakhtiga daruuratu shicir oo kale ay tahay baa arduuna iyo ardiina la odhan karaa siday culammadu sheegeen laakiin xaalatu xaalatulikhtiyaar ra'da waa in markaa la xarakeeyaa yacni markaa la xarakeeyaa waxayna iska noqonaysaa ashyaada mulxaqaadka ah ee markaa jamcu mudakari saalimka la haleeshiinaayo ashyaadaas ee mulxaqa ah bay noqonaysa waayo shuruuddii kuma dhammaan wayakfiikum allaahu ilaahay waa idin kaafinayaa oo sharkooda waa idinka kaafinayaa falaa yacjiz axadukum midkiin yaanu caajisin oo aanu ka caajisin ama ka wahsan ama yaanu awoodi waayin ee ha awoodo oo bimacnaa karti iyo markaa waxa weeye ha u yeesho ayaanu ka wahsan oo aanu kari kari waayin ee waxa weeye ha awoodo oo nashaad iyo firifircoonina ah ha u helo an yalhuwa inuu waxa waxaweye ku mashquulo biashumihi yacni leebabkiisa inuu ku mashquulo waqhtiyada qaarkood yacni ciyaaru ku ciyaarayo oo markaysaga ku dhugtamayo yacni markaa leebabkiisao isticmaalayo ou iska ridaysanayo oo liishaankii ku baranayo ta noocaasa ha kari waayina ee marka waxaweye sameeya ama ha ka wahsanina ee sameeya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu sheegayaa kow nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu bushaareeyey oo muslimiinta ugu bushaareeyey dholal marka in loo furi doono oo ilaahay nasriga siin doono oo dholol ay furan doonaan taasi waa bushaarada nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye marka ilaahay kaafin doono kaafintaa waxaa soo gelaya xagga markaysaa waxaan yacni markaa maalka iyo xaggaa inuu ilaahay kaafinayo haniime iyo fur siinaayo waxaa kaloo soo gelaya inuu sharka gaalada ilaahay ka kaafinayo oo ka ilaalinayo oo ka dabaalayo oo aynay dhib weyn gaadhsiinaynin dhib weyn aynay gaadhsiinayn gaalo si kastoo waxa weeye ay isugu daydo muslimiinta inay u xasuuqdo u dabar jarto ma awoodi karaan taana ma samayn karaan waxa weeye xoogaa waa layn karaan waxwaa yaro la ciifin karaan yacni markaa dhibaato mar waa gaadhsiin karaan yacni dad badan waa dili karaan laakiin muslimiinta waxaynay ka kaban karin inay gaadhsiiyaan uma suuroobayso uma suuroobayso ilaahay baa diinkan yacni soo dejiyey ilaahay baana ilaashanaya yacni muslimiintana ilaahay baa markaa ilaalinaya oo waxa weeye nasriga markaa siinaya laakiin marka dacfi ku dhaco oo iyagu markaysagaa dembiye la yimaadaan ayaa lagu imtixaanayaa marka waxa eh, gaalada marka inay dhibaateeyaan lagu imtixaanayaa markaasaa waxa weeye mar kale haddana baraarugayaan markaasaa markay baraarugaan ee ay markaa dembiyadii iyo xumaanihii ay ka baxaan oo ay toobad keenaan oo wanaagsanaadaan ilaahay guushiiyo nasrigana waa u soo celinayaa guushi iyo nasrigana waa u soo celinayaa wax alla waxay markaa waxa weeye muslimiintii ku xasuuqi karaan oo ku baabi'in karaan yacni waxaweye ma jirto marka yacni waxaweye si kastoo la yidhahdo waa loo baqayaa waxa weye ha u baqin waxa weeye cid ilaahay yacni ku xidhan looma baqo cid ilaahay ku xidhan yacni markaa looma baqo waxaa dambaynaysa uu nasriga markaysaga iyo caaqibada dambe inay iyagu yeeshaan ayuunbaa dambaynaysa arrinka muhimkaa in laga baqaa waxay tahay waa inxiraaf iyagu markaa diinkii ay ka qalloocdaan oo ka weecdaan oo ka inxiraafaan taasaa markaa waxaweyn in laga baqo oo aad la ysaga ilaaliyo ayaa markaa ku habboon tahay laakiin muslimiinta gaala xasuuqaysaa dhammaynaysaa taas marka in laga baqa ma aha baqashada laga baqayo taasi waxay noqonaysaa min dacfi alyaqiin ayay noqonaysaa yaqiinta daciifkaabay noqonaysaa yacni waxa weeye ciddii marka ay dilaanna waxay helaysaa shahaaday helaysaa oo markaysaa halkaas janna ayay markaysa markaa ka helayaan haddii ay markaysa markaa iyagu diinkii yacni ku sugan yihiin waxa weeye iyagoo yacni markaa shuhada ah ayay dhimanayaan hadday marka waxaweyn yani markaa la dilana haddii la dilana saasay markaysa markaa yani jannaad ku helayaan haddii marka waxa weeye kalena waxa weeye nasrigii iyagu u dambeeyaa waxa markaa nasriga ka xiga inay shareecadii ku qumanaadaan oo ku toosnaadaan in tansuru allaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum siduu allah u ballanqaaday oo u yidhi haddaa allah u gargaartaan allah waa idiin gargaarayaa gommadihiinna iyo addimadiinnana waa sugi doonaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in eh, leebka iyo sida loo rido in markaa la barto hadda waxaa soo gelaysa aslixada ama hubabka kale markaysaga barashada la baranayo sida loo rido yacni qoryaha iyo waxa la midka markaysaga sida loo rido marka in la barto ayaa markaa soo gelaysa taasna waxa weeye waa arrin marka waxa muhima si haddii waxa weeye wakhtiga uu qofku yacni markaa jihaadba qabsado yacni waxa weeye si uu markaa ugu jihaado waayo niyada qofku niyeysan yahay oo go'aansanayo inuu markaa jihaadi doono oo casmi ay ka tahay xataa haddii fursad jihaada aanu helin hadduu niyo markaysa markaa u hayo inuu waxaweeye jihaad xaqa hadduu markaysaga la kulmo inuu markaysaga jihaado sidaasi go'aan ay ka tahay naftiisu ku sheekaysanayso sidaa uu doonaayo saynu ku arki doonna xadiiska inoo iman doona man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsahu bighaswin maata calaa shucbati min annifaaq waxaa laga qaadanayaa fadli inuu ugu jiro yacni markaa go'aanka iyo casmiga iyo niyadaas naftiisa ugu sheekaynayo uu casminayo go'aansanayo inuu markaa jihaado hadduu jihaad xaqa helo ta noocaasi waxay tahay miduu fadli ka helaya ayay markaa tahay marka waxa weeye dee in loo tababartaa waxay ka mid tahay asbaabtii markaa jihaadkay ka mid tahay marka leebkii iyo barashada la baranayo sida loo ridayo waxa weeye waa arrin markaa fiican weeye oo maxmuuda weeyaanoo wanaagsan xadiiska kun iyo saddex boqol iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo konton wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey cuqbata bni caamir annahu qaala inuu yidhi cuqba qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man cullima aramya suma tarakahu falaysa mina man cullima aramya ku kastoo la baray ganitaanka la baray iyo liishaanka iyo riddaynta wax la riddeeyo la baray summa tarakahu intaa dabadeedna ka tegey oo iska daayey falaysa mina nagama mid aha yacni dayruu naga yahay oo hadyigayaga iyo waddadayada qummane wanaagsan kuma sugna aw ama waxa uu yidhi faqad casaa cisyaan buu ku dhacay oo waxa weeye markaa dembi ayuu ku dhacay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey awdu waa lishaki yacni raawigaa ka shakiyey cibaarada uu yidhi ma waxay ahayd falaysa minna mise waxay ahayd faqad casaa yacnii dadaal lagu dadaalaayo alfaaddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ayaa markaa awda loo geliyey oo la tilmaamay markaysaga yacni sidaasuu yidhi ama sidaasuu yidhi iyadoo labadu isku macno dhow yihiin oo macnahoodu ay yihiin yacni laba isku dhow ay yihiin xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa qofkii markaa yacni markaa liishaanka ama ridaynta ama waxaweeye markaa yacni qoryaha sida loo liishaamo oo markaysaga xabadda marka waxaan yani markaa loo liishaamayo yacni waxaweeye ciddii barata inaynay markaa ka tegin oo ilaaliso oo ay markaa xilli ka xilli ay samayso ay markaysaga ku noqnoqoto yacni si marka waxa weeye aanu marka u ilaawin oo uga raagin yacni marka inuu sidaas sameeyo hadduu laakiin iska daayo faraha ka qaado oo waxaweye sidii ilal abad uu iska daayo yacni waxay noqonaysaa inuu hadyigii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo dariiqadii nebiga in markaysa marka uu ka weecday ayay markaa noqonaysaa marka ciddii marka baratay yacni wixii la bartaa waa fara ku hayn inuu markaysa marka waxaan yacni markaa ee aanu ka tegin oo faraha ka qaadin ayaa laga qaadanayaa taasna waxaa laga qaadanayaa barashada markiisaga la bartaa marka horena inay maxmuudtoo fiican tahay ayaa laga qaadanaya axaadiista kalena waa ku arki doonnaa insha allahu tacala xadiiska kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo konton wa canhu axaadiistan wada ramiyo ku saabsan waxaa soo wariyey cuqba cajiib wa canhu abu daawuud wuxuu ka wariyey cuqba radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay buuhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ina allaha yudkhilu bisahmi alwaaxidi halaasata nafarin iljanna ina allaha allah yudkhilu waa gelinayaa bisahmi alwaaxidi leebka keliya wuxuu ku gelinayaa halaasata nafarin saddex nin buu ku gelinayaa aljannata jannada ku gelinaya jannadu waa halkii la gelinayo bisahmina ba'du waa saabiye sababta markaa leebkaasuu ku gelinayaa saddex markaa qof ama saddex nin uu ku gelinayaa aljannata jannada ku gelinaya saanicahu ka bedelo wuxuu gelinayaa saanicahu oo leebka keliya uu ku gelinayaa kii sameeyey ama acnii waxaan u jeedaa saanicahu waraamiya bihi wa mumbilahu saddexdaasay kala yihiin marka inaad acni u qadarto inaad salaasata ka beddesho inaad goddo markaysaga oo dabeedno tidhaahdo hum saddexdu waxay yihiin saanicuhu yaxtasibu fii sancatihi alkhayr waraamii bihi wa mumbiluhu haddii la rafciyo na saasay noqonaysa mubtada markaa loo qadariyo saanicahu wuxuu ku gelinayaa waa bedelu mufasal min mujmal salaasata ayaa laga beddelayaa macduudkiiba cadadkii laga beddelayaa marka bedelun mufasal min mujmal baa la yidhaahdaa bedelun mufasal min mujmalna waxay soo gelaysaa noocii bedelulkulli min alkulli noocaasay soo gelaysa saanicahu wuxuu gelinayaa leebka keliya uu ku gelinayaa jannada saanicahu kii sameeyey waa ku gelinayaa wuxuu sameeyey yaxtasibu xaalu niyeysanayo fii sancatihi samaynta uu leebka sameeyey uu ka niyeysanaayo oo ka rabo alkhayra khayr yacnii markuu samaynaayey wuxuu uga jeeday in lagu jihaado oo khayr buu markaa uga dan lahaa inuu khayr ka helo ayuu marka uga dan lahaa uga qastay iyo waraamiya bihi kii ganayey ee jihaadka uu isticmaalayey ridayey kaana ilaahay jannada waa ku gelinaya wa mumbilahu kii markaa u cabbaynayey oo marba u dhiibayey leebka geliyo ku rid yaa wuxuu la barbartaagan yahay leebo badan buu la taagan yahay marba mid buu u dhiibaya marba mid ayuu u dhiibaya ama leebku u soo qaadayaa deedna waa u dhiibayaa yacni leebka ayuu usoo qaadaya u dhiibaya weji saddexaad waxaa kaloo suuragal ah inuu leebka markaas soo siiyey markuu jihaadka u soo baxayey war hooyo leebkan ku dagaalgal yacni mumbilkiibu isaguna noqonaya war muugana ayuu markaa yidhi sida xadiisku sheegaya hadduu asaxo culamada qaar baa ka hadlay war muugana oo rideeya warkabuu yacni rakuub fuula oo jihaadka u fuula wa an tarmuu axabbu ilaya min an tarkabuu inaa markaa gantaan ayaan ka jeclahay min an tarkabuu inaad rakuub fuushaan waxaan ka jeclahay oo faras iyo awr iyo wax la mida a u fuushaan jihaadkii inaad gantaan baan markaysaa markaa ka jeclahay waman taraka alramya bacdamaa cullimahu waman taraka ku kastoo ka taga alramya ganitaanka ka taga yacni markaa iyo liishaanka bacdamaa cullimahu markii la baray dabadeed ka taga ragbatan canhu nicitaanu iska nacay daraaddeed uga taga oo isaga daaya fa innahaa nicmatun tarakahaa waa nicmo uu ka tegey aw qaala ama wuxuu yidhi kafarahaa waa nicmo uu ka abaalka daray weeye waa nicmo uu ka abaalka daray rawaahu abu daawuuda abuu daawuud baa soo wariyey xadiiskan ahlucilmiga qaarkood way daciifiyeen alxaafid alciraaqi wuxuu ka mid yahay culammada daciifisay oo takhriijka ixyaaga waa ku daciifiyey wa kadalika asheikhu alalbani isaguna waa daciifiyey hadduu asaxo xadiisku wuxuu tilmaamayaa yacni inay saddex qof jannada ku gelayaan leebka keliya sababtiis kii sameeyey isagoo uga jeeda yacni khayr uga jeeda waa la qayday maaha saanic kasta dee gaaladaba qaar baa leebab u sameeya qaar baa leebabka u sameeya waxa weeye si markaa shar loogu isticmaalo qaar baan khayr iyo shar uga jeedina lacagtun u jeeda yacni lacagtun u jeeda marka yaxtasibu fii sancatihi alkhayr waa qayd la qaydaayo lagu qaydaayo niyadaa wanaagsan inuu ku sameeyey walow muqaabilba ha ku qaatee yacni niyadaa wanaagsan inuu ku sameeyey in markaa khayr loo adeegsado khayr loo isticmaalo sidaas buu markaa u sameeyo saasuu niyeysnaa yaa oo sidaasuu marka waxawaye nugu talagalay u afaynayey u hagaajinayey u adkaynayey yacni markaa mid wanaagsan ka yeelayey si uu marka waxa weeye yacni markaa cadowgii gaalada loogula diriro ya iyo ka markaa ganaya jihaadkii u isticmaalaya iyo ka u cabbaynaya bimacnaa u sida leebabkii oo marba mid u dhiibaya yacni markaa kaa u dhiibayana jannada waa ku gelaya hadda waxay noqonaysaa inuu khayrka ku caawinayo yaa oo ka samaynaya ee ka ku caawinaya waxay noqonayaan markaa isku mid bay noqonayaan man jahaza haaziyan faqad hazaa kii waxa weeye mid duulaya oo jihaadaya diyaariya oo wuxuu ku dagaalgelayey yacni markaa sii siiya yacni markaa sahaydii siiya hubka ku dagaalgelayey siiya wuxuu ka dhigan yahay sidii nin jihaadoo kaleu ka dhigan yahy sidii nin jihaadoo kaleu ka dhigan yahy waxaa kaloo xadiiska ku sugan hadduu asaxo in waxa weeye markaa aad loo ammaanayo la amrayo ganitaankii nebigana laga sheegayo inuu markaysaga aad u jecel yahay ganitaanka inuu jecel xataa rukuubka iyo fardaha la fuulaayo inuu ganitaanka ka jecel yahay inuu markaa uu tilmaamay marka waxa weeye waa boorin markaa la boorinaayo ganitaanka la boorrinayo axaadiis kaloo boorrinaysaba waa aragnay laakiin tafaasiisha siyaadada ee ku sugan daraaddeed ayaa markaysaa markaa noocan maa farqi u dhexeeya axaadiista kale laakiin macnaha guud macnaha guud oo ah markaa boorrinta marka la boorrinaayo yacni markaa ganitaanka iyo barashadiisa iyo fadligiisa sheegista la sheegaayo iyo inaan laga tegin iyo in markaa cidda ku caawinaysa markaysa iyaduna fadli ka helayso macnaha guud adilada caamkaaba waa laga fahmayaa laakiin marka macnaha khaaskaa tafaasiisha ku sugan ayaa marka waxa weeyaan markaa marka leeyahy waa daciifa ay ku dhacayso xadiiska kun iyo saddex boqol iyo afar iyo afartan wacan salamata bni alakwaci radia allaahu canhu qaala mara nabiyu sala allahu aleyh wasalam cala nafar salamata bni alakwac wuxuu ka mid ahaa saxaabadii yani markaa jihaadka ku sheeganaa waxaanu ahaa nin aad u dheerayn jiray ya yacni waxa weye nin hadduu ordo aan la gaadhaynin cid carartayna aynay ka baxsanayn saas aawadee aad iyo aad ayuu ahaa markaysagaa nin marka aad u dheereeya yacni dagaalladana aad ugu sheegan ayuu ahaa radia allaahu canhu qaala mara anabiyu sala allahu aleyh wasalam cala nafar wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray koox yacni markaa ayuu soo maray muslimiinta ka midoo yantadiluuna yacni markaa waxa dhugtamaya oo leebkay marka waxay ganayaan oo markaysaa marba meel bay markaysaa ku ganayaanoo yacni waxa weye waa isu riddo dhiganayaan keebaa markaa liishaanka ugu yaqaana keebaa barta la helaya keebaa ugu dhowaynaya taasaa marka waxaa la doonayaa in marka waxa weeye ay ku tartamaan yacni ay isu dhigtaan isu liishaan dhigtaan yacni dhugmada markaysa marka waxa saasay markaa u ganaya fa qaala waxau hi nebigu calayhi salaatu wasalaam irmuu banii ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya irmuu gana banii ismaaciila ubadkii ismaaciilow gana oo markaa rideeyo markaa dhugtama fa inna abaakum kaana raamiya aabbihii nebi ismaaciil wuxuu ahaan jiray mid waxgana ayuu ahaan jiray mid waxgana ayuu ahaan jiray rawaahulbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey nafarkani waxay ahaayeen qabiilada aslam bay ka mid ahaayeen jilibka aslam la yidhaahdo oo ansaar ka mida ah ayay ahaayeen shayga haddaba isweydiintali waxay tahay carabta dee waxaa loo qaybiyaa qaxdaaniyiin iyo cadnaaniyiin qole waa cadnaaniyiinoo macaddi bnu cadnaan bay ku abtirsadaan waa cadnaaniyiin qoladaa shaki kuma jiro waa qolada nebigu ka dhashay calayhi asalaatu wasalaam inay markaa yihiin tafiirtii ismaaciil laba iskuma khilaafsana waa ijmaac qaciga ah wey in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa banii haashim min quraysh wastafaanii min bani haashim fa ana khiyaarun min khiyaarin min khiyaar sida xadiiskii waasilat ibnu asqac uu soo wariyey uu sheegaayey ee muslimu saxiixa ku keenay ku soo wariyey yacni wuu caddaynayey inay markaa kinaana ka isiran tahay nebi ismaaciil muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin khilaafku ma jiro haddaba waxaa mashhuura oo caana carabta qaxdaaniyiintu inay markaa iyagu aynay markaa waxa weeye ahayn tafirti ismaaciil aws iyo khasraj waxay ka soo jeedaan saba reer saba bay ka soo jeedaan fajacalnaahum axaadiisa wamazaqnaahum kulla mumazaqa markii reer saba la kala googooyey way kala falliidheen qolaba meel bay ku duusha ibnaa qayla oo aws iyo khasraj ah waa laba lafoodoo walaalo ahe iyagu xaggaaya madiinay u soo duuleen khasaasinadu xaggaasay u duuleen boqortooyay xaggaa ka samaysteen qolo kale xagga filistiin bay qabteen qolyo kale belede kaley tageen belede badan oo kala duwan bay tageen mawdicu shaahid waxay tahay nimankani hadday aslam ahaayeen oo ansaartii ay ka mid ahaayeen irmuu banii ismaaciila maxaa loo yidhi liajli haada ahlucilmiga qaarkood waxay mareen walow haba laga tiro badnaadee carabtu kulligood waxay wada galaan nebi ismaaciil bay wada galaan ansaartuna nebi ismaaciil bay gashaan a'immada qaarkood saas yadaabay mareen xadiiskanna waa laga deliishaday waayo maadaama nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irmuu banii ismaaciila fa inna abaakum kaana raamiya waxay ka dhigantahay bay yidhaahdeen ka nasi inta firsi ismaaciil ay yihiin laakiin sida caankaa ee mashhuurkaa ah ee jamaahiirtu qabaan waxay tahay wa in ismaaciil aynay ahayn aws iyo khasraj ama reer saba aynay soo gelayn yacni tafirtii nebi ismaaciil aynay soo gelin oo xaggii aabbaha aynay ka soo gelin laakiin waxay ku awileen oo yidhaahdeen waxaa looga jeedaa jumhuurku carabi waa isdhashay waa isku noqnoqotay yacni waxa weeye sida markaa nebi ismaaciil ay u soo gelayaan waxay noqonaysaa xagga hooyooyinka inay ka soo gelayaan iyo bahayeeyooyinka oo markay dee carabi kala guursatay yacni waxa weeye oo cadnaaniyiintii ay ka guursadeen dee waxay noqonaysaa usuushoodii xagganna waa ku jirtaayo dee nebi ismaaciil xagganna waa ka gelayaan marka waxa weeye kuma cadda inay dee xaggii aabbaha ka soo gelayaane waxaa markaa noqonaysa xaggii hooyooyinka inay ka soo galeen marka calaa kulli xaal isdhalka carabtu ay isdhashay ee isdhex gashay ee ay marka waxaweeye kala guursatay ee isku noqnoqotay taasaa waxaa laga tilmaamayaa dee iyaga laftoodu markaa inay soo gelayaan tafiirtii nebi ismaaciil ay soo gelayaan bi alictibaar sidaasaa jumhuurku ku tawjiihiyeen oo ay markaa ku yacni markaa ku tawjiihiyeen laakiin sida marka waxa weeye yacni xadiidka daahirka uu ku yahay nas kuma aha laakiin daahirka siduu ku yahay markii hore waxaynu cabbiray ka nasi waxaynu ka taxafudaynaa inuu ixtimaal ku jiro ya siduu xadiisku daahirka ku yahay wuxuu tilmaamayaa in tafirtii nebi ismaaciil ay soo gelayaan buu tilmaamaya marka taasna calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa inay markaa tafirtii nebi ismaaciil inay ka mid yihiin aws iyo khasraj taasaa markaa laga deliishanayaa oo lagala baxayaa sida ahlucilmiga qaarkood ay ka deliishadeen oo ay markaysa waxa mareen waxaanan jeclahay imaam albukhaari laftiisu inuu wejigaas maro fa ina abaakum kaana raamiya waya aabbihiin ismaaciil alabul aclaa weeye yacnii wuxuu ahaa mid wax gana ayuu ahaa marka idinkuna ganitaankii soo nooleeyo ganitaan la kaalaya oo barta marka liishaankii iyo riddada markaysaa barta macnahaasaa laga tilmaamaya rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidka kun iyo saddex boqoliyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo lixiyo konton can camri bni cabasata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul man ramaa bisahmin fii sabiili illahi fa huwa lahu cidlu muxarara rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ramaa ku kastoo gana bisahmin leeb gana fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah leeb u gana fa huwa lahu cidlu muxarara waxaa u sugnaaday qoor la xoreeyey wax u dhigma u sugnaado sawaab iyo ajara muxarara waxaa loo jeedaa qoor la xoreeyey waa sifadii baa la sheegay ay raqabatin muxarara waa la iska garanayaayo yacni taxriirku waxa uu ku saabsan yahay uun cid addoon ahayd ayuu ku saabsan yahay marka cidlu iyo cadlu labada mid walba waa la dabdiyaa in caynka la kor dhigo iyo in la hoos dhigo waxay yidhahdaan culammadu labaduba waa wax u dhigma weeye hadduu la jinsi yahay waxaa u dhigmaya waxaa la cadlu hadduu ka jinsi duwan yahay oo wax kaloo nooc kale ah oo u dhigma uu yahay oo aan la jinsi ahaynna cidlu baa la yidhaahdaa cidlu ayaa la yidhaahdaa rawahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiid xasan oo saxiixa ah, sheekh albaanina waa quweynaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ruux kasta oo leeb ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u ganaa fadli inuu helaayo fadligaasina u dhigmo qoor la xoreeyo kale inuu u dhigmo ayuu xadiidku tilmaamaya ma kala farqin leebka markuu ganay miyuu la helay mise waa la waayo ma kala saarin xadiid kalena waxaa lagu soo wariyey asaaba aw akhta'a ama ha la helo ama ha la waayey hadduu ganay uun oo jihaad u riday leebkaas fadligaa waa helaya fadligaa waa helaya niyada iyo iskudayga ayuu markaana ku helayaa iyo niyada u niyeeyey ayuu ku helaya wahaakada marka waxaa laga qaadanayaa jihaadka fadligiisa siduu u weyn yahay ayaa laga qaadanaya waayo qorta xoraynteeda fadligeedu waa weyn yahay oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof eh, yani addoon addoonah oo xubnihiisu dhammaystiran yihiin haddii la xoreeyo xubin kastaoo qofkaa xoreeyey ka mida ah ayaa naarta laga xoraynaya ya ayaa naarta laga xoraynaya marka dee sawaab weyn baa ku sugan yacnii addoonka ama addoonta la xoreeyo fadli weyn baa ku jira haddii halka leebe la rido fadligaa lagu helaayo ya ba ruuxa markaa leebo badan ganay ka warran ba ruuxa markaa jihaado badan ka qayb galayna bal isagana ka warran xadiidka kun iyo saddex boqoliyo lixiyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo toddobiyo konton can abi yaxya khuraym bni fatikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man anfaqa nafaqatan fii sabiili illahi kutiba lahu sabcu mi'ati dacf man anfaqa ku kastoo bixiya nafaqatan yacni xoolo la bixiyo bixiya ee fii sabiili illaahi waxaa soo gelaya xataa masruufkii iyo sahaydii dadka ahlu jihaadka ahi ay markaa yacni cunayeen ay sahayanayeen ayaa nafaqada soo gelisay man anfaqa ku kastoo bixiya nafaqatan yacni wax la bixiyo fii sabiili illaahi maal la bixiyo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa ee ku bixiya kutiba lahu sabcu mi'ati dicf waxaa loo qoraa toddoba boqol oo labanlaab baa loo qoraa toddoba boqol baa loogu dhuftaa dabeed markaa toddoba boqoloo goor baa loo labanlaabaa dicfi waa labanlaabyada weeye ama dacfi iyo ducfi istidraad baynu u sheegaynaa mowdican kuma bannaanee iyadu waa taagdarrada marka daadku kor dhigan yahay ama godan yahay laakiin markuu hoos dhigan yahuu labanlaabyada yahay labanlaabyada markaasuu yahay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa xadiisun xasan waxaanuu yihi waa xadiis xasana buu yidhi waxaynu soo aragnay xadiis kaloo la nooc aynu soo aragnay waa xadiiskii markaa abi mascuud laka biha yowma alqiyaamati sabcu mi'ati naaqatin kulluha makhtuuma yacni tulud geeluu bixiyey hal buu bixiyey hoggaankeediina wadata oo hoggaankii ka laalaado ayuu markaa waxa weeye marka bixiyey markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam toddoba boqol oo halaad hoggaankoodiina markaa ku sugan yahay ya ayaad markaa ku helaysaa fadligooda iyo sawaabkooda iyo ajarkooda ayaa lagu siinaya bimacana toddoba boqol baa lagu dhufanaya aayaddana dee waaba tilmaamaysa waynu sheegnay marka xadiiska iyo aayaddaas ayuu waafaqsan yihin ayuu waafaqsan yihin marka wax kastoo jihaadka lagu bixiya haddii markaa toddoba boqoloo goor la labanlaabaayo waxaa ka soo baxaysaa sawaabka jihaadku aad buu u badan yahay baa ka soo baxaysa waayo xasanaadka qaarkood waxaa la labanlaabaa toban goor man jaaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha marka waxaa halkaa ka muuqanaysaa sida jihaadku u fadli badan yahay baa ka muuqanaysa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo afartan dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo konton wa can abi saciidin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ma min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illahi ila baacada allahu bidalika alyowmi wajhahu can innaari sabciina khariifa abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi maa min cabdin addoon yacni markaa ma ahaan yasuumu mid soomaya ama ma jiro addoonkaasoo yasuumu yowman maalin soomaya ama aad tidhaahdo maa min cabdin aad u laqbayso addoon yasuumu mid soomaya ma aha yowman maalin fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah maalin uma soomayo ilaa baacada allahu bidalika alyowmi wajhahu can innaar inuu allah kaga fogeeyo mooyaane bidaalika ay bisababi daalika alyowmi maalintaas sababteeda inuu kaga fogeeyo mooyaane wajhahu wejigiisa kaga fogeeyo bidalika kaas uu kaga fogeeyo sababtiisa alyowmi maalintaa wajhahu wejigiisa uu kaga fogeeyo waa maalintuu markaa soomay ee eh, jihaad ku soomay jihaad gudihii ayuu ku soomay wajhahu wejigiisa kaga fogeeyo cani naari naarta kaga fogeeyo sabciina khariifan toddobaatan dayrood masaafo loo socda uu kaga fogeeyo khariifka waa dayrta weeye toddobaatan dayroodna waxay ku suuro gelayaan dee toddobaatan sano waayo sannadii laba dayrood kuma jirto hal dayr keliya ku jirta marka sabciina khariifan waxaa laga tilmaamayaa toddobaatan sanaa looga jeeda waana lagu soo wariyey riwaayo kaloo xadiiskani leeyahay sabciina caama walow saxiix ayaynay ku sugnaane sabciina caamanna waa loo soo wariyey xadiiska abi saciid iyadoo ah yacni toddobaatan sanea laga fogeeyaa naarta laga fogeeyaa masaafo loo socdo toddobaatan sano ayaa markaa laga fogeeyaana waxaa loo jeedaa masaafo loo socdaa loo jeedaa waayo dee toddobaatanka sano ama toddobaatanka dayrood waa zaman waa wakhti ee ma aha waxa weeye markaysaga makaan ma aho yacni markaa dhul iyo meel ma aha marka waxaa loo jeedaa masaafo dhul ah oo la socdo intaa la socon karo yacni toddobaatan sano ama toddobaatan dayrood la socon karo masaafo intaa la eg baa laga fogeeyaa naarta muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ruuxa jihaadka gudihiisa ku sooma hal maalin qura ilaahay dartiina u soomaya ilaahay dartii u jihaadaya waa inuu muumin yahay waa inuu marka waxa weeye jihaadku ikhlaas ka yahay oo ilaahay dartii u jihaadaya jihaad xaqa ku sugan yahay mar labaadkana soonka ilaahay dartii waa inuu u soomay yacnii halkaa maalina uu jihaadka ku soomay ayuu ilaahay kaga fogaynayaa sababta maalintaa soonkeeda wejigiisa naarta ka fogaynaya masaafo toddobaatan dayrood la socdo ayuu ilaahay ka fogaynaya taana waxaa laga qaadanayaa fadliga jihaadku leeyahay iyo soonka jihaadka lagu soomo gudihiisa fadligu leeyahayna waa laga qaadanayaa maa laba camal oo khayra labaduba israaceen isagoo jihaadkii ku sugan baa jihaadkii soonna kula dhex yimi soonkuna marka hore waa fadli badnaa ya asawmu laa cidla lahu iyo laa mila lahu soonku wax u dhigmaa ma jiro sida jihaadka loo yidhi laa mila lahu wax u dhigmaa ma jiro ayaa xadiis kale ku soo arooray soonkana wax u dhigmaa ma jiro ya waa laba camaloo labaduba marka fadli badan yihiin soomkuna waa min baabi sabri inama yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab yacni qofkii isagoo kari karaya ayaa cunitaankii iyo cabbitaankii iyo waxyaalihii mufatiraadkao dhan naftiisii uu ka xakamaynaya oo isu diidaya haddama aragta waa ka sabraya wuu gaajoonayaa haddana cuntadii waa isu diidaya liajli illaah waa haraadaya isagoo haraad aadi hayo ayuu markaa isu diidayaa biyihii liajli illaahi ilahay dartii isugu diidaya wahaakada isagoo markaa waxa shahwadii dareemaya ayuu ilaahay dartii isugu diidayaa inuu galmo iyo wax la markaa la yimaado marka waxa weye waa sabri weeye inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bihayri xisaaba sidaas aawadeed waata markaa ay ku soo axaadiista ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu ilaahay ka soo wariyey kullu camal ibni aadam lahu ila asiyaama fa inahu lii camalka bini aadamku sameeyo dhammaantii isagu u sugnaaday soonka mooyaane soonku anigu ii sugnaaday soonku aniga ayuu ii sugnaaday ashyaada marka waxa weeye marka fadliga badan baa soonku ka mid yahay labadiiba haddaba israaco jihaadkii isagoo ku sugan buu jihaadka dhexdiisiina ku soomay halkaa maalina uu soomay masaafo toddobaatan sano la socdo ayaa markaa naarta laga fogaynaya bal haddii axaadiis kalena aan eegno oo sidaa ka duwanoo wax intaa ka badan sii sheegaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo konton wa can abi umaamata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal abi umaama waxa uu sheegay abi umaamata albahili suday bnu cajlaan waxa uu sheegay can inabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ka sheegay qaala inuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam man saama yowman fii sabiili illah ku kastoo sooma yowman hal maalin sooma fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadka dhexdiisa ku sooma jacala allahu baynahu wa bayna annaari khandaqan kama bayna alsamaa'i waalard jacala allahu ilaahay wuxuu u yeelaa baynahu isaga dhexdiisiiyo wa bayna annaari naarta dhexdooda isagiiyo naarta dhexdooda wuxuu ka yeelaa khandaqan yacni god ama haadaan buu ka yeelaa godkaasoo kamaa bayna alsamaa'i waalard intuu ballaar ka qabo ka dhigan inta cirkiiyo dhulka udhaxaysoo kale ka dhigan yacnii aad yo aad ayaa markaa naartii looga fogaynaya masaafada cirka iyo dhulka u dhaxaysa god la mida oo la masaafo ah ayaa isagiyo naarta loo dhaxaysiiyaa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa masaafo aad u badan in markaa naartii loo jirsiinaayo cirki iyo dhulka inta u dhaxaysaana waa shan boqoloo sano masaafo la socdo sida axaadiista qaar ku soo aroortay oo inta cirkiiyo dhulka u dhaxaysaa shan boqoloo sano in la socdaa u dhaxaysaa sida axaadiis kale sheegaysa aan mawduucan ku saabsanayn ayaa masaafada ama qadarkaa sheegaysa marka dee waxa weeye way ka badan tahay toddobaatan sano in la socdo waaya xadiis kale isaguba haddana jira xadiiskaa kale sheikhu inooma qorin xadiiskaa kalena wuxuu sheegayaa man saama yowman fii sabiili illaahi baacad allahu minhu jahannama masirata mi'ati caam ku kastoo maalin jihaad dhexdii ku sooma baacad allaahu minhu ilaahay wuxuu ka fogeeyaa isaga jahannama naarta jahannama ayuu ka durkiyaayoo ka fogeeyaa masiirata mi'ati caam boqol sano masaafo la socdo ayuu ilaahay naarta ka fogeeya nasaa'i baa soo wariyey min xadiisi cuqbata bni caamir waxasanahu alalbaaniyu xadiiskaana cuqbata bnu caamir baa laga warinayaa waa xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam albaanina waxa weye waa taxsiiniye wuxu yhi xadiisku waa xasan haddaba see loo kulminayaa saddexdan xadiisa kala duwan oo mid sheegaayo masaafo toddobaatan sano la socdo ama toddobaatan dayrood ayaa naarta laga fogeeyaa wejigiisa laga durkiyaa iyo masaafo ee boqol sano la socdo ayaa naartii laga fogeeya laga durkiyaa hadduu maalin jihaad dhexdii ku soomo iyo xadiiska kaleoo tilmaamaya cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysa haadaan baa loo dhaxaysiyaa isagiiyo naarta ka dhigan inta cirkiiyo dhulka u dhaxaysa masaafada markaa udhaxaysa oo kale masaafada udhaxaysaana xataa boqol sano in la socdo waa ka badan tahaye waa shan boqoloo sano in la socdo ayaa masaafadeedu tahay ahlucilmigu markay sheegayaan axaadiistan way kulmiyeen laba dariiqaa lagu kulminaya dariiqa waa in la yidhaahdo cadadku mafhuum male oo marka la sheegoo la yidhi masaafo toddobaatan sano la socdo ayaa naarta laga fogeeyaa diidi mayso ka badan in laga fogeeyo boqol sano masaafo la socdaa laga fogeeyaa marka la yidhina intaa ka badan in laga fogeeyo diidi mayso marka waxay noqonaysaa ictibaarku ta badanun markaysa marka inuu ku dhacayo yacni markii toddobaatanka la sheegay intaa ka badan lagama fogeeyo lama macno aha way caddadkii mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo yacni lagama qaadanayo nin shiikha oo markaysagaa da'a ayaa waxa weeye yacni da'diisa inuu sheego ma jeclayn yacni waa sheikh marka mucamar oo yacni boqolka dhaafay sida la sheegaayo yacni xoogna candaadiisana wuu qariyaa markaasaa waxa weeye dhakhtar buu u tegey dhakhtarkii baa yidhi adeer imisaad jirtaa markaasuu yidhi toddobaatan waa gaadhay toddobaatan <laughs> ya dee waa runtii wuu gaadhay toddobaatanka yacni boqolna waa ka badan yaha layidhi toddobaatanka sheegista la sheegayaa dee waxa weeye marba inay diidayn wixii ka badnaa markaa inay diidayn marka haddii cadadku mafhuum ma leh marka haddii la yidhaahdo yacni isma diidayaan bay noqonaysa ee marba qadarun baa la sheegay saasunbay markaa noqonaysa dariiqo labaad baa jirto ka fiican oo ay hormariyaanba culammadu wejigaa labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hore waxaa loo sheegay ilaa axaadiistu waxyi weeyaani markii hore waxaa loo sheegay masaafo toddobaatan dayrood ama toddobaatan sano la socdo in naarta laga fogaynayo markii dambe fadiiladii waa loo kordhiyey kadib waxaa loo sheegay in boqol sano masaafo la socdo laga fogaynaayo cidda camalkaa la timaada kadib waa loo kordhiyey yacni waxa weeye dabeedna markaa waxaa haddana loo sheegay yacni markaa masaafo shan boqoloo sano la socdo ama cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysa in la eg in laga fogaynaayo cidda camalkaa la timaada marka sidaas aawadeed taa dambe ayaa weliba sii fiican tan kalena markayse markaa culammadu waa sheegaan waa masale ay ka warramaan cadadku asaalatan mafhuum ma leeyahay mafhuum mukhaalafo mise mafhuum mukhaalafo male yani waxa weeye mafhuum mukhaalafo inaanu lahaynna yani waxa weeye waa ku tawjiihiyaan adilada qaarkood waa ku tawjiihiyaan ya marka labadaa ariiqee calaa kulli xaal nusuusaha ku soo aroortay cadadka ku soo arooray ee kala duwan ee isku mawduuc ku saabsan lagu kulmiyaa sida sabcatun yudilhum allahu fii dillihi yowma laa yacni waxa weeye toddoba in harka carshiga ilaahay la hadhin doono waxaa soo aroortay dad kale oo markaa ka baxsan oo toddoba kale iyo toddoba kale iyo ilaa koob iyo labaatan ayaa asaaniid qawiya ku soo aroortay in marka harka carshiga ilaahay la hadhin doono ya waa saddex toddobaad bay noqonayaan toddobaana xadiiskan hore lagu sheegay ashyaa kale axaadiistu ku kordhinaysa marka dib baa laga ogeysiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo looga sheegay in la yidhaahdo iyo in la yidhahdo cadadku mafhuum ma leh waa lagu kulmin jiray waynu soo marray nusuuso kaleoo saasoo kale iyaguna waa jiraan oo waxa weeye markaa ama kabaa'irta ama muubiqaadka markaysaga ku sheegaya cadad mucayana yacni marka alkabaa'iru tiscun sida xadiidkii abi daawuudka ama ijtanibu sabca almuubiqaat yacni xadiidkii saxiixaynka ma diidayso waxa weeye markaa dembiyo kale u xalaagaa inay jiraan ama dembiyo kale oo kabaa'iri inay jiraan alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qulna balaa ya rasuul allah dabeedna saddex baa la sheegay ma diidayso wax kale inay jiraan markaad diidi mayso wahaakada xadiidka kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam man maata walam yagzu walam yuxadis nafsahu bigazwin maata calaa shucbati min annifaaq man maata ku kastoo dhinta walam yagzu aan duulin jihaadin ghaswada waxaa loo jeedaa waa ghaswo jihaade yacni markaa wax aan jihaad ahayn oo ama fitna ama wax lamida marka markaa loogama jeedo ama marka dagaal qabyaaladiiyo wax lamida mida walam yaqzu aan duulin dagaal jihaada aan ka qaybgelin walam yuxadis nafsahu bighaswin naftiisana aan ugu sheekayn bighaswin yacni markaa duullaan jihaad yacni jihaad inuu ka qayb galo aan markaysaa naftiisana ugu sheekayn iska daa inuu casmiye maata calaa shucbatin min annifaaq wuxuu ku dhimanayaa yacni gobol ama qayb markaa munaafiqnimo ah ayuu ku dhimanayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo dhinta oo aan jihaadna ka qaybgelin go'aansan niyeynin nafta ugu sheekaynin yacni qadar markaa munaafiqnimo ah baa ku jirta rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey loogama jeedo waa nifaaq ictiqaadiyu ku sugan yahay oo munaafiqiintii naarta dabaqadda ugu hoosaysa gelaysay buu yahay ilaaba ilaa loogama jeedo ee hadduu markaa iimaankii iyo tawxiidkii ku sugan yihiin waxay noqonaysaa wuxuu ku jiraa yacni markaa nooc nifaaquu ku jiraayo bimacnaa akhlaaqdii iyo dhaqamadii iyo ficiladii iyo sifooyinkii munaafiqnimada lagu yaqaanay baa wax ka midi ku sugan yihiin qadar baa ku sugan qof inay ku sugan tahay shucba min annifaaq faa'iidayn mayso inuu munaafiq yahay ya yacni waxa weeye waa uun khasla nifaaqiya ku jirta waxaa laga tilmaamaya akhlaaqdii iyo dhaqamadii iyo sifooyinkii munaafiqiintu wax ka leeyahaa loo jeedaa taasaa laga tilmaamaya waayo hadduu nifaaq ka madran yahay yacni wuu jihaadi lahaa ama jihaad ku go'aansan lahaa yacni cala alaqali yacni xilli jihaad buu is odhan lahaa wakhti baad jihaadi doontaa oo hiyigiisa wax ku jira ayuu noqon lahaa laakiin inaanu marnaba niyeyn nafta ugu sheekayn hadduu jihaad xataa yimaado inaan u jihaadin markaa mid go'aan u ah aynay ahayn oo muu niyeyn ma doonin kama qaybgelin nafta xataa uguma sheekayn xadiisu nafsigu waa ka khafiifsantahy xataa casmiga oo waxa markaa qalbiga ku soo dhaca wax marka hore la yidhahdaa khawaatir waxay yidhahdaan haajis iyo khaatir iyo xadiisu nafsi iyo hami iyo casmi waa shan martabo nafta waxa saa ugu soo dhaca ee aan markiiba ku dhex warwareegina markiiba saa uga baxa saasuu ugu soo dhacay waa ka baxay qub haajis baa la yidhahdaa khaatirkuna waxa saa ugu soo dhacay ku yaro wareega bes dabeedna ka baxa in yar saa u wareegi xadiisu nafsiguna waa waxuu ku sheekaysto isagii naftiisii baa ku sheekaysanaya casmi weli ma gaadhin hamigu wuxuu u badan yahay inuu sameeyo u badan yahay oo taradud baa ku jira laakiin wuxuu arjaxayaa inuu sameeyo la yimaado casmigana waaba go'aan waa niy yani markaa jaazim oo go'an waa shan martabo marka xataa xadiisu nafsi wax gaadhsiisan iska daa iyo ka kaali niyo markaysa markaa u go'an ka kaalay oo isleeyahay haddii jihaad yimaado insha allah waa inaad jihaaddaa ilaaba ilaa waa inaad jihaaddaa ay go'aan ka tahay maaha xataa taxadusii baanu hayn in naftiisii isagu ku sheekaystaan khaali baa naftiisu ka tahay ka noocaasa nooc nifaaqaa jira yani khasla nifaaqiya laakiin looma jeedo waa munaafiq ictiqaadi ah oo kuwii naarta ku waarayay dabaqadda ugu hoosaysa gelaysay weeyaan lagama tilmaamaayo oo qofkii waxaa ku kulmi kara iimaan iyo nifaaq ahlusunna waljamaca waxay qabaan qofkii waxaa ku kulmi kara yacni iimaan iyo nifaaq oo isagoo aslul iimaan ku sugan oo kamaalkii waajibkaa ka maqan yahay ayaana haddana qadar munaafaqnimo ah ama shucba nifaaqiya shucbo nifaaqa ah iyo gobol markaa munaafaqnimo ah iyo shucba min shucabi alkufr yacni fisqiga iyo macaasida iyo dembiyada iyo kabaa'irtu ay ku sugan yihiin markaasaa waxa weeye shucabulkufri iyo marka waxa weeye asalkii iimaanka meesha isugu yimi ama shucabu nifaaq yacni gobolladii iyo qaybihii iyo sifooyinkii iyo akhlaaqdii munaafiqiinta wax ka mida iyo asalkii iimaanka meesha isugu yimi ya yani waxa weeye taasaa markaa isugu yimi marka waxa weeye waxbuu isku dara khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an yacni marka isagoo yacni markaa muslim ah oo asluliimaanna ku sugan yahay ayuu de dembi kabaa'ira la iman karaa markaasuu geesna faasiq ka yahay ya geesna marka waxaway asluliimaan ku sugan yahay waxaa la odhan karaa waa mu'min naaqisuliimaan saasaa la odhan kara waaya shucbada nifaaqa ugu weynaa aslu nifaaqi ah haddaanu la imanin dee munaafiqii naarta ku waarayey maaha nifaaqu wuxuu u qaybsamaa cinda ahli sunnati waljamaca laba qaybood siduu xasanulbasriba yidhi annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib wa nifaaqu camal xasanulbisri baa odhanaya nifaaqu waa laba nifaaq wey ya waa nifaaq beenin ah takdiib waa nifaaq gaalnimo ah waa nifaaqu camal iyo nifaaq marka camal waa kay culammadu ka cabiraan nifaaqun duuna nifaaq waa nifaaq ka sokeeya nifaaqii weynaa ama nifaaq asqar iyo nifaaq akbar ya yani markaa taa waa laga cabir nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali wahaakada marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal ruuxu marka waxa weeye naftiisa waa inuu marka ugu sheekeeyaa jihaadka waa inuu go'aansadaayo niyeeyaa yacni marka xilli inuu jihaado ama jihaad hadduu la kulmo inuu jihaado taas yadaana wuxuu ku helayaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walibana wuxuu leeyahy wuxuu niyeeyo halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk